بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتونا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسيني ساعة تواناد كتابكيني متن أبي شجاع فصل في الوصية دردارنكي shiikhu fasalkan wuxuu ku sheegi doonaa laba qaybood alwasiya iyo waliisaa alwasiyatu waliisaa wasiya waxaan kusoo sheegnay tabarucun bixaqin tabarucun bixaqin mudaafin limaa bacda almowti in qofku ku tabaruco xaq xaqaasoo loo tiiriyo bixintiisa markii uu geriyooday kadib sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala watajuusu alwasiyatu dardaarankii uu bannaan yahay bilmacluumi shay la yaqaan in la dardaarmo walmajhuuli iyo shay aan la aqoon in la dardaarmo way bannaan tahay marka bilmacluum waa shay iska caadiya gurigan waxaa u dardaarmay hebel in la siiyo oo kaleeto oo bilmajhuulna waxa weeye guryaheega mid ka mida in hebel la siiyaa u dardaarmo walmawjuudi shay jooga oo yaal oo markaa xaadira ah in la dardaarmo iyo walmacduumi shay weli aan la helin in la dardaarmayo oo geedahayga timirta saaran oo kaleeto timirta ka dhalan doonto oo kaleeto ayaa u dardaarmay hebel saas oo kale wahiya wasiyadu min athuluthi baa laga bixinayaa xagga laga bixinayaa xoolihii saddex meeloodoo meel wax ka badan lagama bixin karo ilaa fa in zaada hadduu ziyaado buu yidhi thuluth ka bato wasiyada hadday thuluth ka badato waqifa waxaa lagu xanibayaa calaa ijaasati alwarathati warathadii banayn ay banaynayaan ayaa lagu xanibaya yani markay yidhahdaan waa ogolnahay inuu saddex meeloodoo meel ka badsado wasiyada dardaaranka waxaa leenaha dayib oo u ogolaateen laakiinse haddaysan ogolaan hee ogolaanshahoodi diidadooduna ictibaar waxay leedahay markuu hebel ku dhintay kadib baa waxaa la dhahayaa wixii ogolaadeenna de way ogolaadeen wixii ay diideenna diideen warkaama ku dhacay inta isaguu nool yahay dee waxaa dhici karta inay qofkii isaga naxariistaan oo waa yahay iska danqadaan sooma dhici kadho hadhowdii markii qofka uu aakhiro aado bay dhahayaan dee arrinkaasaa jirta ama saas ma moodeyn iyo wixii la halmaala walaa tajuusu ma bannaana ay ma fulayso weeye alwasiyatu wasiyadii ma fulayso liwaarihin mid wax dhaxlaya oo dhaxalka wax ku loo dardaarmayey hebel oo dhaxalka wax ku leh in wax loo dardaarmaya fuli mayso wiilkayga ugu yar ee guridambeeska waxaa ah u dardaarmay in gurigaa la siiyo nsoo dhaxal kuma laha ma fulayso buu ku yidhi ilaa an yujiisaha inay ogolaadaan oo u banneeyaan mooyaane baaqil warathati warathada intii kale inay ogolaadaan waaya inay yidhahdaan ogolaadaan mooyaane si kale ku fuli mayso wa tasixu way ansaxaysaa ilwasiyatu dardaarankii way ansaxaysaa min kulli baaliqin mid kasta oo qaangaara bay ka ansaxaysaa inuu dardaarmo shuruudda qofka dardaarmaya wey qof kasta oo qaangaara caaqilin caqli leh bay ka ansaxaysaa inuu dardaaran bixiyo warkama ku dhacay marka baaliq maxaa ku baxay kii yarka ahaa dardaarankiisa waxaa laga soo qaadi mayo caaqil maxaa ku baxay kii waalnaa dardaarankiisa hee socon mayo waxaa laga soo qaadi mayo likulli mutamallikin mid kastoo wax mulkin kara ayaa wasiyadu ku baxaysaa oo wax loo dardaarmi karaa marka likulli waxaa ka horeeya waa shuruudii qofka dardaarmayey likulli waxay ka bilowdaana waa ciddii loo dardaarmayey waxaan warsaama ku dhacay wa tasixu way ansaxaysaa alwasiyatu dardaarankii baa ansaxaya iyo ku ansaxaya dardaaranku min kulli baaliqin mid kasta oo qaangaar ah caaqilin oo dhuglo oo caqli leh yayna ku baxaysaa ee ku ansaxaysaa likulli mutamallikin mid kasta oo wax mulkin kara mutamallik waxaa laga wadaa hadda inuu wax mulkin kara qasab maah waxbuu mulkin karaa ay yata'ataa lahu lmulku almilku yata'ataa lahu almilku waxaa ka suuragal ah inuu wax milkiyo baa ka suuragal ah qofkii weynaa kii yarka ahaa inuu wax mulkiya ka suugala ah soo maahan oo baa dee u milkinaya oo mas-uul oga noqonaya kii waalnaa weligiisa mas-uul oga noqonaya u milkiinaya xagga marka maxaa ku baxay sabaynta hebilaaye la yidhaahdaan u hee u u dardaarmay maxay sababeen milin kartaa waxaba iyo ta'ataa lolmilku ma tahay milku waa maya saaso wa fii sabiili illaahi taa marka waa mucayankii waa qofkii mucayanka ahaa oo loo dardaarmayey wa fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisana in loo dardaarmaahay way ku baxaysaa dardaarankii tacaala sareeye fii sabiililbirri ma idiin qoraya yah ha nuskhaadka qaarna waxay qoraan waa fii sabiililbirri waddadii wacan oo ma garanaysaa waddooyinka wacan ka mida ah oo diinta ogoshahayna dardaaran waa lagu bixin karaa marka fii sabiilillaahi jihaadkii wixii la halmaalo wey fii sabiililbir hadday noqotona wadooyinkii wanaagsanaa masaaji in wax loo dardaarmo guri dugsiyadii waxay ku dhiganayeen in dardaaran wax loo dardaarmo wixii halmadaxda soo geliyaan warkama ku dhacay yaa marka wasiyadu afar rugni bay leedahay muusin qof wax dardaarmaya waa qofkii sii socday qofka wax dardaarmaya waa muusin muusan lahu kii wax loo dardaarmayey shardiga ku xiran muxuu yahay waxa wax milkin kara waa inuu yahay soo maa muusan lahuga labaa loo qaybinayaa muusan lahu oo mucayan ah iyo mid mid hayru mucayan mucayanka waa biniaadanka caadiga hayr mucayankana fii sabiilillaahi weeye warkaa ma ku dhacay yaa waaye iyo muusan bihi wixii la dardaarmayey shaygii la dardaarmayey guri hebel guri gurigaas ayaa u dardan gurigaa marka wuxuu noqonayaa muusan bihii noqonay iyo siiqadii habkii magaranaysaa ugu dardaarmayen qofku marka shiikhu wuxuu ku yidhi muusinkii shuruudiis waa gaartay waa baaliqa caaqil ah muusan lahugana wamaa hee likulli maa likulli hee muxuu yidhi shiikhu likulli mutamallikin shardigaasaa ku xiran marka muusan lahuga waa qofka loo dardaarmaya labaa loo qaybanaya mid mucayan ah bini aadan ah iyo fii sabiilillaahi wixii ah warkaama ku dhacay warkaama ku dhacay ama muusan lahu waa muxuu noqon karaa mid mucayanah iyo hayru mucayan hayru mucayanka waa fii sabiilillahi masaajidii madaaristii maraafiqdii caamka ah in wax loo dardaarmo oo kaleeto fii sabiil birka soo gelaysaa waayahay wa tasixu way ansaxaysaa alwasiyatu wasiyadii bay ansaxaysaa xagga muxuu ka gala shiikhu wixii aanu naqaanay al iisaa waxaan dhahaynay marka dhaweyd baabkan wasiyada waxa loo qaybiya laba qaybood alwasiyatu waal wasiyadii wuu ka baxay waa inuu qofka xoola dardaarmo markii dinta la bixinayo soo maa isaaguna waxa weeye inuu cid ka la dardaarmo cid inay dayacaadda ka dhowrto tusaale ahaan inuu yihahdo niyo heelow markaa haddaan dhinto ciyaalkii adaan kaala dardaarmay iisaa baa la dhahaa wasiya maa maxaa la dhahaa iisaa iisaa waayahay marka isaagu culimmadu waxay ku tacriifiyeen ihbaatu tasarufin ihbaatu tasarufin mudaafin limaa bacda almowt waa intaa ihbaatu maxay ku kala duwan yihiin inta hore keliya ihbaatu tasarufin tasaruf in aad u sugto cid tasarufkaasoo imaanaya mudaafin limaa bacda almowti markii qofku dhinto kadib loo tiirinayo ihbaatu tasarufin mudaafin limaa bacda almowt tii hore maxay ahayd tabarucun bixaqin marka tii hore xaq baad bixinaysaa magaranaysaa xoolaad bixinaysaa tan dambena waxa weeyaan tasaruf adigu aa lahayd baa dhahaysaan hebeelow haddaan dhinto iga qabo oo ciyaalkii dayacaadiisii ama deemahayga iga bixi ama bukuronaad wakaa ah iyo wixii la halmaala marka inaan ciyaalkii marasa kala dardaaranto deemihii ammaanadii aad haysay nin hantiilaha daahid oo ganacsada ku jirtay ammaanooyin badan baa lagu keenayaa soo maahan hebeelow waxaan kaala dardaarmay wixii ammaanaa waana hayay inaa hebel iyo hebel iyo hebel siisid oo celisid iyo maxaa loo yaqaanaa inkaas maxaa loo yaqaanaa baa la yidhaha deemihii bixintooda inaan cid kala dardaaranto iisaa bay noqonaysaa saasuu fahan marka way tasixu way ansaxaysaa al iisaau bimaa alwasiyatu bimacna hee iisaayi way ansaxaysaa ilaa man cid bay ku ansaxaysaa inuu qabto shaqadaas ijtamacad fiiha ay isugu timaaday khamsu khisaalin shan arrimood qofkii shan arrimood laga helo ayaa isaagii dardaaranka loo dhiibi karaa wax lagala dardaarmi karaa marka isaag waa wax kala inaad cid wax kala dardaarantoba isaag la yihahda soomaaliya qofka marka aan leedahay hebelow hawshaa iga qabo haddaan dhinto al islaama baa u shardiya inuu muslim yahay labo walbuluuq inuu qaangaar yahay saddex walcaqlu inuu hee qof caqli leeyahay walxuriyatu inuu xor yahay walamaanatu qof ammaano lehee inuu yahay haa khatar weeye marka hadduusan amaano lahayn kitaabu nikaaxi waa socodsiinaya darsiga insha allah kitaabu nikaaxi nikaaxi laba kitaab baan soo dhaafnay hadda laba laba laba rubucaan soo dhaafnay rubuci cibaadaadka iyo rubuci almucaamalaat almaaliya warkama ku dhacay mucaamalaadkii biniaadamka ka dhacaya ee xagga maaliyadda ahayd in wax lagala gato in wax lakala kiraysto in wax laisku hibeeyo sooma garanaysa hadda waxaan garanaynaa almucaamalaat al usariya wixii qoyska ku tacalluqay shiikhu wuxuu ku yidhi kitaabu nikaaxi nikaaxii kitaabkiisii arkaanta nikaaxu waa shan zawjkii iyo zawjadii shaahideynkii iyo weligii iyo siiqadii intaas weeye zawjka iyo zawjada shaahideynka iyo weliga iyo iyo siiqada shantaa rugni bay leedaha buu leeyahay eh, nikaaxu nikaax waxaa la yidhahdaa caqdun yatadamanu caqdun hee yatadaman waa heshiis keensanaya ibaaxata wain jimaac iyo galmo in la banneeyo caqdigaasoo ku dhacaya bilafdi inkaaxin ereyga inkaax iyo ankaax tuka ah aw amase taswiijin ereyga taswiij oo zawaj tuka ah ku dhacaya aw turjumatuhuma ama hee in la turjumo ayagiiyo ama soomaaliya lagu turjumo ama wax kale lagu turjumaya marka waa caqdun yatadamanu ibaaxata wad'in bilafdi inkaaxin aw taswiijin aw turjumatihi waa yahay marka wakaas waa caqdi keensanaya ibaaxata wad'in bilafdin bilafdi inkaaxin aw taswiijin aw turjumatihi iyo wamaa kii yatacallaqu la xiriirayoo bihi nikaaxka la xiriirao min al axkaami axkaam iyo xukuma ah iyo walqadaaya iyo arrimo ah annikaaxu guurku mustaxabun waa mid sunno ah niman buu sunno u yahay yaxtaaju ilayhi u baahan yaxtaaju u baahan ilayhi u baahan guurkii u baahan oo dee shahwadiisi inay karkartay iyo wixii la halmaalaa awooddii magaranaysaa guurkan uu haysto oo gabadhii sadaaqeedii wixii la hormarinaya iyo wuxuu ku dhisan lahaa kasoo bixi karaa ixtiyaajku waa intaas magaranaysaa wayajuus way u bannaan tahay lilxurri kii xorka ahaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu isu keeno beyna arbaci xaraa'ira afar dumar oo xora inuu wada guursado ayaa u bannaan walilcabdi adoonkiina bayna thnatayni laba inuu guursado ayaa u bannaan ayib waayah walaa yankixu guursan mahayo qofkii hadduu guursadana ka ansixi mayso weeye alxurri kii xorta ahaa amatan addoon ma guursan karo ilaa bishardayni laba shardi in la helo mooyaane ninkii xorta ahaa qof gabar addoona ah ma guursan karo ilaa laga helo laba shardi mooyaane marka walaa meesha uu ku yiraha shiikhu walaa yankixu ma guursado ay walaa yajuusu walaa yasixu wey mana mana ansaxayso warkaama ku dhacay inuu guursa laba shardi markii la helo mooyaane kow cadamu sadaaqi alxurati gabadhii xorta ahayd meherkeedii inuu waayey shardiga haddii la helo sadaaq waa almahru wey meherkii xorta gabadhii xortahayd meherkeeda hee inuu la'yahay shardiga markuu helo dee wuu waayeyba amase gabadh xoruuba waayeyba amase way weydiida ixtiraaniya anugu kuma rabo gabdhihii horta o dhan baa wada diiday <laughs> hebelow hee kuma rabno bala soo istaageen wa khawful canati zina iyo fuxshi inuu ku dhacona inuu ka cabsamay alcana zina iyo fuxshi inuu ku dhacana hee inuu ka cabsanayo marka qofkan laba shardi laga helo kow inuu magaranaysaa meherkii gabadha hortayd bixin bixin kari waayey labo zinana ka baqaya hadduu sii joogo inuu ku dhaco marka maxaan leenahay addoon waa guursan kadhaa addoon hee waa guursan kadhaa wey marka addoonta laftigoodana addoon islaama ee tahay wakaha wa nadaru rajuli ninkii eegidiisii almar'ati wuu eegaya calaa sabcati adrubin toddoba nooc waay ninku inuu qofa dumarka eego toddoba nooc weeye buu yidhi sheekhu raximahullah toddoba siyaabood buu magaranaysaa inuu u eega ayaa dhacda waa sidaas toddoba siyaabood ayaa keenta hee inuu ninkii dumarinkii ragga ahaa qof dumara uu eego kow nadaruhu inuu eegaya ilaa ajnabiyatin mid ajnabi ka ah ligayri xaajatin wax danana asagoo aan ka lahayn fa kayru jaa'izi ma bannaana arrinkaas tin iyo cirib baa laga hadlayaa maaha tin iyo cirib wejigeeda iyo gacmaheeda iyo kulli gabadh ajnabikaa inaa eegto xaaraan bay ka tahay likayri xaajatin wax danaadu aan ka lahayn danaha waa la sheegi doonaa laga lahaan karo qof inuu iska eega yacni ma banaana wathaani aan kala nadaruhu inuu eego ilaa zawjatihi gabadhii uu qabay aw amatihi ama addoontiis inuu eego ayaduna fa yajuus way bannaan tahay aragtidaas way bannaan tahay an yandura inuu eega ayaa baran ilaa maa cadal farja wixii farji kasoo hara minhumaa labadooda wixii farjiga kasoo hara adeegana wuu eegi karaa buu sheikhu ku yiri raxima tacaala marka dee farjiga eegidiisa macata xaaraan maaha waa karaahiyo laftigeedu saasay culammadu yiraahdeen marka qoftii dumarka ahayd kulli ee uu qabay iyo addoontiisii asaga addoontuu ahayd inta wuu eegi karaa markii laga reebo farjigooda buu sheikhu ku yiri arrinka saddexaad athaaliu waxa weye nadaruhu inuu eego ilaa dawaati maxaarimihi dawaat macnaa abdaan baa laga wadaa ilaa dawaati maxaarimihi kuwii maxramka uu ahaa jirkoodii inuu eego aw amatihi ama addoontiisii almusawajati la qabay oo cidka la qabtay ayagana fa yajuus way bannaan tahay eegidaas fii maa caddaa wixii ka soo hara maa bayna asurati waalrukbati suxu xudunta iyo lowyada inta ka dhexaysa wixii ka soo hara hadduu eego mushkilo malaha dhacay marka dawaatulmaxaarim waa cidda guurka uusan u qabanayn oo uusan geyn baa maxaarim la yidhaahdaa warkama ku dhacay cidda uu geeyo maxaarim noqon mayso welidaa isla qofta uu qabaa maxaarimtiisa safarka ayaabuu u raacayaa iyo booskii maxram uu u buuxinaya lakiinse maxram aha markii laga eego fiqi dhexdiisa laakiinse dee wuu buuxinayaa meeshii maxram u buuxin lahaa maxram waxaa noqonaya marka gabalaashiisii eedadiisii habeertiisii hooyadiisii ee magaranaysaa gabadhii oo ciyaalkiisu sii dhaleen iyo kaa araabicu waxa weeye annadaru inuu eego ilaa ajli nikaaxi guur dartii inuu eego gabadhan inuu wuxuu u eegayaa inuu gursado ayuu doonayaa warkama ku dhacay ayadana fayajuusu way bannaan tahay eegidaas ilal weji wejigii inuu eego iyo walkafayn labadii labadii cumaacun kaf waxaa la dhahaa intaa intaa wix ka sokeeyaa la kaf la yidhaahda marka sheekh wuxuu yidhi gabadhaa guurka ka rabta laftigeeda kulli wada eegi mayside waxaa ka eegaysaa buu ku yidhi hee wejigeedaas iyo labada cumaacun inta ka horeysa ka eegaysa marka culimmadu waxay yidhahdeen wejiga waxaa loo daliishanayaa quruuxdii gabadha bay sheegaysaa qofgabadha wejigeeda quruxdii gabadhu sheegayaa kafaynkuna waxay sheegayaan qofta jirkeedu jirnool inuu yahay baa gacmaha laga ogaan karaa bay yidhaahdeen marka ayagaa kaaga filan intaa haddaa aragto bay yidhahdeen hee ayadaa kaaga filan intii kale waayahay marka goormuuse eegi karaa liajli nikaaxi markuu go-aansaday inuu guursado hebelaayo oo guursanaya markuu yidhaahdo inuuasab inuu carab ka dhe markuu qalbiga gashado qoftaa guur baa ka damacsanaa yaah ama markuu doo cinda alkhidbati khidbadii agteedii ama marka bacd alkhidba ee tahay ayuu eegi karaa wey alkhaamisu waxa weeye annadaru qoftii dumarka inuu eegayo lilmudaawaati daaweyn inuu eegahayo inuu daaweeyo fayjuus way bannaan arrinkaa marka maxay ku bannaan tahay ilal mawaadici meelihii inuu ka eego allatii meelahaasoo yaxtaaju ilaaha ugu baahnaa daawada ugu baahnaa gacanta haddii xaggaas gabari laga daaweynayay intaa inuu eegaa u bannaan inuu sii qaad sii wad halkaa gee ma jidho warkaama ku dhacay meeshii ugu baahnaa inuu daaweeyo ayuu eegayaa weeye ayadana culimadu waxay yidhahdeen bixadrati maxramin maxramkeeda waa inuu meesha joogaa ama zawjkeeda waa inuu joogaa warkaa ma ku dhacay hadday adoon ahaydna sayidkeeda waa inuu joogaa bixadrati maxramin fa yajuusu ila almawaadici alatii yaxtaaju ilayha ugu baahnaa wakaa macnuhu asaadisu arrinka lixaad oo kee oo eegidaahi waxaa weeye buu yiri shiikhu annadaru qofki inuu eego gabadhii lishahaadati markhaati fur awlilmucaamalati ama wada mucaamalo oo wax ka dhacaysa mucaamalo dhexdood ka dhacayso wax kala iibsiya wixii la halmaanaa fayajuus way bannaanta markaa ilalwejhi wejigii khaasatan oo keliya markhaati guurkiibaa markhaati ka ahayd iyo wixii la halmaalay soo maa marka gabadha ayadoo wejigeedu feedan yahay baa ku taqaan maxkamad baa laisu yimi oo ninkan gabadheen ma guursaday gabadhii haddayna qaaban tahay maxaa la dhahayaa horta markhaatigu baa wejigaaga arkay inaa ayada tahay in kale hee hal la ogaayo bal fur wejiga mucaamaladiina waa la midoo gabadhii alaabta kaa gadanaysay hadhow haddii in laisu qabsado laga baqayo yaa ayadana waa in la yidhahdaa wejiga iska fur aan ku aragne dood timaado yaa markhaati ka ahayd yaa hata notaayooyinka mnotaayoyinka markii notaayo la qorayo iyo wixii la halmaalay booska kala gadanayo waxbaa imaan ka mucaamaladu soo gelaysaa sawir baa la iska qaadayaa meeshii sawir ba iska qaadaa notaayooyinka wixii la marka mucaamalo soo hosgelaysa calaayi xaal qofkii haddii wax la kala iibsanayo loo baahan yahay markhaatiyo markhaatiguna dee hadhow haddii maxkamad la soo tegayo waa inuu qofta wejigeeda arkaa marka waa in la yidhaahda iska lagu ogaado inacay edi tahay iyo in kale marka wejigii keliya ku banaanaanaya meeshaas asaabicu arrinka toddobaade annadar waa in la eego ilaalamati addoontii cindabtiyaaceha markii lasoo iibsanayo fiijuus markaba ay bannaan tahay ila almawaadiici meelihii allati mawdaciisu yaxtaaju u baahan ilaa taqliibiha ma garanaysaa ooga baahnaa yacni inuu ka eego oo ka rogrogo oo asagoo ugu baahnaa ayay ma garanaysaa baa looga banaynayaa inuu inuu inuu ka eego faslun fi arkaani nikaaxi arkaantii nikaaxa iyo waxyaabaha uusan nikaaxa ku ansixin in la helo mooyaane walaa yasixu ansixi mayo nikaaxi caqdu nikaaxi weeyaane ilaa biweliyin weli in la helayo washaahiday cadlin in la helo mooyaane maxaa kaloo ku daraynaa siiqadiina in la helo haye zawjkiiyo zawjadiina in hee in la helo weeyaan intaa waa wayaftaqiru wuu u baahan yahay alweliyu weligii wuxuu u baahan yahay washaahidaan labadii markhaatiba waxay u baahan yihiin ilaa sitati sharaa'id lix shardi bay rabaan weligii gabadha bixinayey iyo hadduu eebba ku roonaado soo qabo kii markhaatiga ka ahaa lix shardi baa laga eegaya kow al islaamu mina laba albuluuqu qaangaar inay yihiin haa ilmihii yarka ah bixin karo alcaqlu qofku inuu caqli leeyahay uusan waalnayn walxuriyatu inuu xor yahay ninkaa xorta ninka addoonkaa gabar xora ma bixin karo wadukuuratu labnimadii qof dumara ma bixin kardho maxaa garanaysaa nafteeda nama bixin kardho cid kalena ma bixin kardho wey walcadaalatu qofkii caadil yahay marka caadilnimada laga hadlayahay waa inaysan faasiqnima ka muuqan in la barbaaro khasab maaha yaah yaa weligii in la yihahdo haya kusoo baaraynaa inaad markaa hebel waa caadil markii laleeyahay dembiyadii waaweynaa iska dhowraya ku yaryaraa wey macnuhu faasiq maaha markaa ma ku dhacay marka qofka in la baara khasab ahee muuqaalkiisaa kore wax fisqi tilmaamaytasa ka muuqanayn taasaa lagu xambaarayaa waaya ilaa mooyaa ilaa laakiinse ilaa annahu laakiinse laa yaftaqir uma baahna nikaaxu dimiyati gabadhii dimiyada ahayd uma baahna ilaa islaami lweliyi weligii bixin lahaa inuu muslim yahay dimi dimi waa dadka gaalada ee muslimka ku dhex nooloo heshiisa kula jira dimi baa la yidhaahdaa marka tii taasoo dimiga ahayd markii la guurinayo yaa in weligeedu islaam yahee khasab maaha buu ku yidhi walaa nikaaxul amati addoontii nikaaxeediina khasab maaha ilaa cadaalati sayid sayidkii inuu caadil yahay khasab maaha iyaduna waaya wa awlal wulaati xaggan wuxuu ka geliyaa shiikhu gabadha yaa meherin karaa oo weli u noqon karaa see u kala horeeyaan seehee u kala horeeyaan shiikhu wuxuu ku yihi waa olalu walaati al abu aabbihii baa u horeeya aabbaa u horeeya waaya uma aljaddu awowaa ku xige jadku kee weeye abul abi aabbaha gabadha dhalay hee aabihii xaga maxaa ku baxay jadkii ahaa abul ummi meesha ma soo gelayaa sow markaa ma ku dhacay yaah gabadhii la meherinayey awogeeda hooyo shaqa kuma laha meeshan warkaama ku dhacay yaa meherinaya buu ku yidhi hadduu aabbuu maqan yahay aabihii aabihiis awoogii aabe haddii la waayo waa haddii la waayo uma al lilabi baa gelaya iyo wal ummi kii iska hoyska abba ahaayeen baa gabadha walaayadeeda qaadaya uma kadibna al lilabi baa qaadaya kii isku aabbaha ahaayeen uma kadibna ibnulakhi lilabi walummi kii ma garanaysaa hadduu eebba kuu roonaado ee walaalkeed dhalay walaalkeed baa dhalay marka maxay u tahay haa walaalkeed ahaa isku hooya isku aabbahay ahaayeen uma kadibna ibnulakhi lilabi kee isku aabbaha ahaayeen wiilkiisii uma alcammu adeerkii uma kadibna ibnuhu wiilkiisi kee ilma adeerka ahaayeen wey warkaa ma ku dhacay dee kulliisa muuqataa dhaxalka qaadan jireen soo maa haahe waa kaa calaa haadaa tartiib waa ku wadaysa abukuishihu raximah allahu tacaalaa fa in cudima haddii la waayo alcasabaatu casabaadka haddii la waayo maxaa ku xigay falmowla almuctiqu kii xoreeye baa hee bixinaya yaa bixinaya kii xoreeye baa bixinaya waa haddii la waayo uma casabaatuhu kuwii casabada u ahaa isaga hee ayaa bixinaya weeyaan haddii la waayo intaa uma alxaakimu ninka meesha maamula oo qaadiga ka ayaa hee ayaa bixinaya ayaa bixinaya marka leynkaasaa la raacayaayo kii joogay hadduu kii joogay kii mudnaa hadduu joogo kii kale uu wilaayaddii sameeyo laga laga laga yeelimayo laga yeelimayo marka si ay u kala horeeyaan baa loo qabanayaa hadduu midkii dambe uu kii hore magaranaysa wilaayadii ku xoogo arrinkaas waxay ka dhigan tahay cadamu sixati maxay ka dhigan tahay cadamu sixati inaysan ansaxayn bay sheegaysaayo ma garanaysaa in ilaa kii hore oo ka mudnaa uu meesha yimaado oo ama wakaaladii uu siiya ama asag u gala hawsha intaas sheikhu marka wuxuu kaga hadlay wilaadii marka wilaayada afar afar afar afar line bay soo gashaa maxay soo gashaa afar layn al ubuwatu waa aabanimadii marka aabaha laga soo tago alcusuuba inta aabanimada ka so dha maxay noqonaysaa al kadibna alictaaqu kadibna assuldatu afartaa wey al ubuwatu min hayri alabd marka aaba laga reebo cusuubada soo hadhe inta kale alictaaqu ictaaqu wasuldatu afartaasa wilaayad ah warkaama ku dhacay walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu u caddeeyo bikhidmati an yusarixa inuu afka ku ballaariya dheh bikhidbati muctadatin mid ciddo ku jidha doonisteeda inuu carabka ku ballaariyo arrinkaas ma bannaana muctada mid ciddo ku jidha mid laga dhintay oo ciddo ku jidha gabadhii laga dhintay oo ciddada ku jidhay tii la furayoo ciddadiis ku jidha warka ku dhacay soo maahan ciddadii magaranaysaa baa'inka ahayd ku jidha amase ciddadii rajciga ahayd ku jidha kekeeda ahaataba qofti la furay oo ciddada ku jidhay in afka lagu ballaariyo guurkeeda hee sax ma ah buu ku yidhi oo waxay noqon inuu yidhaahdo waxaan rabaa inaan ku guursado oo afbalaarin tasriix weeye ma maxaa ka horjeeda kinaaya kasoo horjeeda inuu agmarmaro inuu hee inuu agmaro tacriidka ka soo horjeeda waaya wayajuusu waxaase u banan an yucarida inuu u sarbeebo lahaa iyada inuu u sarbeebo uu agdhigo bahasha uu yidhaahdo tusaale ahaan ruba raaqibin fiiki allah alla maxaara ku raadinayay saasoo kale ruba raaqibin fiika <laughs> ah, qodhicdada ku jidhay yaa inuu u saraxo yidhaahdo eh, ma garanaysaa inuu gurso aan laga yeeli mayo maxaa la ogolya inuu tacriid inuu ag marmaro yidhaahdo alle alle maxaa qof nool tahay wax qof fiican baa taha wallaahi ruba raaqibin fiika alle maxaa cid ku doonaysa farabadana saasa aheedhe albaabkaagu waa buuxa iyo wixii la halmaanay yaa albaabkaaga rag yaa dhooban de yaa wayankixuhaa sarbeebtaa kadibna wayankixuhaa wuxuu guursanayaa bacda inqidaa'i cindatihaa ciddadeedu markii ahee ay dhammaatay kadib ayuu guursanayaa weeyaan waaya ayib wanisaau dumarkii calaa darbayna calaa qismayni waa laba qaybood dumarku fayibaatun kuwo guur hore soo maray wa abkaarun iyo kuwo aan guur hore soo marin oo guur ku cusub yahay waaya fal bikru gabadhii ma garanaysaa guurka hore aan soo marin oo bikarada ahayd yajuusu waxaa u bannaan lilabi aabihii iyo waljaddi waa aabihii awowgii keliya ah uraha inay ku khasbaan cala nikaaxi nikaax inay ku khasbaanu yidhaahdaan hebelaayo maandhay hebel baanu kuu doornay ah, bay u bannaantay cid kale waalaheediyo ilma adeerteediyo kuwii haddaan soo sheegin soo garanaysaan wilaayada haystay uma bannaana aabbe iyo awood maxaa yeele ayagu shafaq shafaqaa ku jidho turidaa ku badan turida ayaa hee ku badan afar shardi loo xiraa insha allah kitaabtakana ku sheegi doonaa maxayse leeyihiin baa ku yidhi ijbaa'uraha inay ku khasbaan cala nikaaxi guurkii inay ku khasbaan bay leeyihiin wathayibu tii guur hore soo martayna laa yajuusu ma banaana taswiijuhaa taswii laa yajuusu ma banaana taswiij hee taswiijuhaa guurinteedu taswiijhaa baa yara wacan soo ahayn yah maya faacilkii wey taswiij waa faacilkii miyaysan ahayn haa laa yajuusu faacilkii weeye laa yajuusu ma banaana taswiijuhaa guurinteedu ma banaana ilaa bacda buluuqihaa inay qaangaartahay kadib mooyaane iyo waidnihaa inahee idan laga haysto mooyaane idan baa laga qaadanaya heblaayo ninkaa ma rabtaa ninkaasaan haynaaye war banaankaa iga marya hadday tiraahdo banaankaasa laga marinaya warkaa ma ku dhacay faslun fii muxaramaati nikaaxi nikaaxa waxyaabaha ma garanaysaa xaaraanta ka ah wa muhbitaati alkhiyaari fiihi iyo nikaaxi waxyaabihii khiyaarka keenayay in qofu khiyaar nikaaxa uu kaga laabto hee uu leeyahay uu faskhi karo faskh inuu samayn karo marka shee wuxuu yii walmuxaramaatu binnasi arbaca cashrata xaggan wuxuu sheekhu ka gelayaa dumarka ninku inuu guursado ay ka xaaraanta tahay sheikhu wuxuu ku yidhi aayadda qur-aanka ee naska ah gabdhaha iyo dumarka ay xarimtay ninku inuu guursadaaye arbaca cashrata waa afar iyo afar iyo toban weyn waalmuxaramaatu binnasi ay bil aayati alkariima wey aayaddii magaranaysaa kariimada ahayd oo ahayd xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum soo garan maysid aayaddaas kuwa lagu xarimay guurkooda arbaca cashrata waa afar iyo toban wey sabcun todobo binasabi bay ku timaadaa toddoba maxay ku timaadaa nasabka toddoba qoloo aayadda sheegayso toddoba afar iyo tobanka aayaddu sheegayso toddoba ka mid ah nasabka ayay ku yimadaa nasab waxay qofkan magaranaysaa inay qofkan ehel iyo qaraaba yihiin baa nasab la yidhaahdaa wahunna todobadaasna waxa weye al ummu hooyadii wa in calad korba ha u baxdee maxaa kusoo baxay maka hooyadii ayeeyadii ayeeyadii saa u wad walbintu iyo gabadhii asaguu dhalay wainhee wa in safarad hoosba ha u baxdee binti tu asaguu dhalay gabadhiisu tee dhashay tii ayadu sii dhashay tii magaranaysaa wiilkiisu dhalay wakaa wal ukhtu walaashiis waalcammatu iyo eeddadiis waalkhaalatu iyo habaryartiis wa bintul akhi iyo walaalkiis gabadhii uu dhalay waa gabadhii adeerka u ahaa wa bintul ukhti iyo walaashiis gabadhii ay dhashay abtiga u ahaa intaasba nasabkay xaaraan ku noqdeen warkaa ma ku dhacay marka maxay isuu soo ururayaan asalkii oo hooyo iyo magaranaysa eeyooyin ah iyo haddii eebba ku runaado faraciisi oo magaranaysaa binta iyo iyo hoos markii loo dhiga asoo laba ma yah iyo asalkii hooyo iyo iyo ayeeyooyin ahaa yaa wixii ay dhaleen <laughs> warkama ku dhacay asalkii hooyo iyo eeyaa wixii ayagu ay dhaleen oo qaybtii numbarka koowaad ahaa hooyadu maxayhooyadu maxay dhasha walaalihii suma dhalan yaah walaalihii waxaa soo geliya halkaasna iyo gabdhihii waalaha sii dhaleen oo abtiyaashii adeerada uu ahaa raggii ay sii dhaleen raggii waalaha iyo gabdhihii waalaha gabdhihii ay sii dhaleen abtiyaali adeer u noqonaya marka wakaa intaa marka almuxaramaat binasab baa la yidhaahdaa guurkoodu xaaraan bay ka tahay qofka wathnataani labana biradaaci nuugmadii bay xaaraan ku noqdeen somaalia dhexdeeda nuugma lagama yaqaan carabtu ilmuhu markuu dhasho dumar baa baadiye ka imaan jiray ilmaha baa la qaadi jiray muddo sanada bay ahan jireen ayagaa soo nuujin jiray marka waatii nabiga la nuujiy alayhi salatsalaam soo maa hadduu eeba ku waroonaado marka laba qola laba qof ayaa nuugmadiina xaaraan ku noqonaya qofkiinu guursaday kow al ummu lmurdicatu hooyadii nuujisay hooyadiisu kale noqoto wal ukhtu min alradaacati iyo gabadhii hee nuugmada walaalka kula ahayd waayahay wa arbacun afarna bilmusaaharati xididnimo ay xidid noqdeen ayaa xaaraan ku noqdeen guurkoodu meesha inuu xidid yimaaday xidid waa garanaysaan wahunna waxa waye ummu zawjati gabadha ay qabtid hooyadeed way kaa xirantay guurkeedu warabiibatu gabadhii qoftii aa qabtay oo ninku qabay gabadhay wadatay goormay ayadoo xaaraan ka noqonaysaa idaa dakhala bilummi haddii hooyadii la guri galo gabadh maamo islaantii uu guursaday baa gabarh wadata warkaa ma ku dhacay marka hadday islaantii wada dhaqmeen oo isguursadeen gabadhiisi rabiibaa gabadha ee dhashay islaantaasi rabiibaa la yidhaahdaa guriga joogtaa xaaraan weeye inuu guursado wa zawjatul alcabi aabbihiis dumarkii uu guursaday wa zawjatul ibni wiilkiisu dumarkii uu guursaday du wiil lahaa intaasna musaaharo ayay xaaraan ku noqdeen xaydnimo wa waaxidatun midna min jihati aljamci isu keenid intaa hore waa muxaramaad Ah, joogto ah waa joogto warkama ku dhacay ilaa aakhira laga gaarayo ma guursan karo ilaa aamuno aakhira kadib macnta ku dardaarabsi guurkoodu waa xirma xaggan dambe muxuu ku yidhi shiikhu walaa meeda wawaaxiyatun midna waa la diiday guurkeedii seese loo diiday min jihatil jamci isugeyn xaggeed baa loo diiday keliya inuu isu geeyaa loo diiday waa tee wahiya waxa weye ukhtu zawjati gabadhii uu qabay walaasheed wey wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ninkan hadduu heblaayo qabo heblaayo oo walaasheeda ma guursan karo yacni ma wada kulmin karo laakiin hadday isfuraan ama ay ka dhimato tii kale wuu guursan karaa macnu waa sidaa marka maxaa la diidayaa jaamacii baa la diidayaa in la isu keeno ee haddaysan isku imaanoo magaranaysaa markaa mid keliya uu qabo hadba dee tahay buu guursan karaa maxaa kaloo soo gelaya meesha gabadhii eedadeedna waa lamid gabadhii habarteedna waa la mid warkaama ku dhacay marka xagga maxaa ku jira jamciga maxaa soo gelaya saddex qolo al ukht wa cammatuha alukt wa khaalatuha alukt eh, iyo zawjat lukt waa intaas walaa yujmacu waayahay walaa yujmacu lama kulmiyo almar'ati qoftii la qabaya wa cammatiha eedadeeda hal gur la ysuguma keeno halnima wada qabi karayo walaa bin almar'ati qoftii iyo wakhaalatahay habarartayd boo intaan sheegnay wayaxrumu waxaa xaaraan ku ah min aradaaci min ajli radaaci wey min aradaaci min ajli radaacati nuugmada daraaddeed waxaa xaaraan ku noqday maa yaxrumu xaaraan ku noqonaya min nasab min ajli nasabi nasab dartiis qaacido gudbugsiye marka wuxuu yidhi waxaan qaacido faahfaahsan wey waxaa nuugmada xaaraan ku noqda wixii nasabka xaaraan ku noqonayay nasab maxaa xaaraan ku noqday toddobadii baa nuugmadan xaaraan ku awey macnuhu warkama ku dhacay marka soo soo uruuri nasabkii maxay noqdeen toddoba nuugmadiina toddoba weeye intii nasabka xaaraanta ku noqotay ayaa nuugmadiina xaaraan ku noqonaysa maxay taa macnaheedu ninkan imaamadii uu nuugay hooyadii uu nuugay kow soo maah ayayooyinka hooyadaas hooyooyinkii dhalay eeyooyinkii eh, soomaa ilmaheedii magaranaysaa eh, garanaysaa iisoo qabo albintadii toddobadii adigu tiri dee toddobadii tiri maamadaas gabdhihii waa la ahaa abtiyaa muxuu noqonayaan habaryaro sooma ahayn eedooyinkii baa imaanaya toddobadii nasabka xaaraanta ku ahaa ayaa radaacan maxay ku noqonayaan xaaraan ku noqonaya marka maxay isugu tegeysaa hadda toddoba todoba ku dar afariy toban soo maahan ayib afariy toban waxaa ku dartaa markaa eh, waxaa ku dartaa afar ku dar oo afartaas waa afartee eh, musaharadiiba afara ku dar musaaharadu waa afar intee wey markaa sideed iyo toban soo maa sideed iyo tobankaas waxaa weeye waa abadi sideed iyo tobankaas maxaa weeye waa abadi weeye kuwan saddexda oo jamaca ah ayagu guurkooda abadi maaha guurkooda diidaldidahee abadi ma rumaysa fahamteen toddoba nasab ee toddoba radaaca waa intee musaahara ku darde waa afara musaharadu umu zawjati arabiiba zawjatu labi zawjatu hee ibni maxaa kaloo ku jira waxeeda masalo gaara musaharada inoo kaadi afartaa horta is afar maahan afartaa afartankii wadaa sideed tobankaasi nikaaxooda waa abadi halkaasaa inaan kaala fiiriyo nikaaxooda inaan la guursan yacni waa si joogta ah maxaa soo haray markaa jamicii soo maahan jamicii saddex baa ku jira saddexaasi guurkoodu abadi maaha ee muxuu ku xiran tahay oo loo xaaraantinimeeyey biljamci baa loo xaaraantinimeyey waqti maaha biljamci in laysu keenaa xaaraana warkaa waa ku dhacay soo maaha Ah, maclum marka sideed tobankaasna waa abadi kuwana biljamciga xaaraan ku noqday in laisu keeno waa sax musaaharaduu daxbadaas way gelaysaa musaahara ku timaada ileene jamcigu jamcigu musaharada buu gelayaa lakiin marka tirsiga abadi iyo keyr abadi laga hadlayo keyr abadi buu gelayaa warka ma ku dhacay yaa wa turaddu waa la celi xagga muxuu ka hadlayaa shiikhu waxyaaba keenaya guurkii khiyaar in lagu furo ninka ama uu ka laaban karo dhihi karo waa fasakhay guurkii ama qof dumarka ay dhihi karto waan fasakhay maxkamad baa la isla tegayaa waa fahamteen soomaa yaah ku dacwoon karta la dhihi karto hebl ninka aniga iga fura oo iga fasakha guurkiisa ama ninkii uu dacweyn karo oo karo iga fura gabadhan fasak waan fasakhaya saasoo kale marka cillado weeye xanuuno imaanaya darteed qofkii khiyaar baa la siinayaa wa turaddu waa la celinayaa almar'atu qofkii dumarka ahayd reerkeed waa loo celinayaa bikhamsati cuyuubin shan caybood hadday ku timaado qof dumarkahayd biljunuuni waali inay qac noqoto hadday waarato war iga qabtooy buu dhahayaa war iga soo celiyooy biljunuuni taa waljudaami iyo xanuunka judaamka la yidhaahdo xanuunkaas waxaa weeye jirkii baa guduudanaya haddana wuu madoobaanayaa haddana wuu daldallaacayaa kadibna wuu soo daadanaya judaam baa la dhahaa xanuun culus weeye warkaama hadda xanuunka ku dhaco marka lama joogi karo waa inuu fasahaa khiyaar buu leeyahay wal baras iyo xanuunka baraska la yidhaahdo jirkii inuu caddaado jirkii waxaan caddaanaya muuqaalka kore keliya maahe ilaa dhuuxiibaa magaranaysa hilibkiiiyo lafta inta ka dhexaysa baa caddaanaysa dhuux waxaa ka tegaya dhiiggii madowkii dhiiggaa ka tegaya waradqu xubintii taranka oo magaranaysaa xubintii taranka ahayd in hilib soo gufeeyo radqi baa la yidhaahdaa hilib baaba soo buuxinayaba walqarni xubintii taranka ahayd in laf soo gufayso afarta waa afar xanuun shantu waa shan xanuun marka ninki muxuu dhihi karaa guurkii waa fasakhay marka radqi iyo qarni labada waa gufayn laakiin midna waa hilib midna waa laf wey wa yuraddu waa la celinayaa rajulu ninkiina waa la iska celinayaa bikhamsati cuyuubin shan cayood hadday ku yimaadaan asna ha shan cayood baa ku imaanaya kow biljunuuni nuwaasho way ka siman yihiin waalida waljudaami waa xanuunka haddaan sheegnay walbarasina waa baraskii waljabbi xubintii taranka in laga jarayba banaankaa laga dhigay maxaa lagu haysanaya waa in lasoo fasaxaa walcunnati xubintii taranku inay kici weydayba ayadana waa xanuun ninkii haya culimada qaar ba yidhahda sanad baa la sugayaayo ragga qaar baa magaranaysaa cimiladu saameeyaanoo haddii eebba kuuroona cimiladii baa saameeyanay marka qabowgii iyo kuleelka xagaagii iyo marka waxaan lahaynaa heblaayo bal sanad yahayso ninka waxaa dhici karta inuu cimilada qaar shaqeeya cimilada qaarna hee uusan shaqeyn karin almuhim khiyaar bay gabadhii leedahay haddii ninkii magaranaysaa cunno uu ku dhaco weeyaan hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waala aalihi wasaxbii ajmaciin